qaala annaadimu raximahu allahu tacaala الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله allahu calayhi wasalam qaala naadimu raximah allahu tacaala fii hayri haada laydilxalqi faatxana sheec bilitifaaqin kaatin siiqa min saala hmm in lam yudaacaf walam yushhar bika sratinow damiinka yabqi wama sarafta min dakhala عن المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا faslu fi itisaali ta'i damiira wnuunihi bilficli wanqul lifaa'i hulaahiyi shakla caynin idaa tallat wakaana bital idmaari muttasilaa aw nuunihi waidaa fatxan yakuunu facan uctad mujaanisa tilka alcayni muntaqila an yakuunu facan uctad tilka alcayni muntaqila ashic fatxan fatxa faafi fii hayri haadaa kan hayrkiis fatxa ku faafi kan la sheegaya waa kee khalabatulmufaahara wixii ka soo haraa fatxa hee faafi lidil xalqiyi xalqiga kii u saaxiibka ahaa xalqiga kii u saaxiibka ahaa bilittifaaqan ayadoo laisku ittifaaqay bilittifaaqin ittifaaqnimo ayadoo ku sugan weeye faafi ka'aatin waaba kii imaanayay kaasoo siiqa laga dhalaaliyey min sa'la laga dhalaaliyey ficil kasta oo dilxalqi iyo xarfu xalqi dhexdaya gadaal kaga jiro oo aan khalabatul mufaakhiri aysan meesha ku jirin maxaa laisku waafaqa cayntiisa in in la kordhigo soo maah in la kordhigo samica waa ficila dola kuuron yahay iisoo qaba waa mid caadiya dhexday kaga jidho ama hadday kaga jidho fakhara yafkharu soo maa qara'a yaqra'u sa'ala yas'alu qalaca yaqlacu nasaca yansacu kalaxa yaklaxu fasakha yafsahu waa kaas ka'aatin waaba kii imaanaya kaasoo siiqa laga dhalaaliya minsaala casharkaas shalay buu ahaa kan ku xigana shalay buu ahaa soo maah shuruud baa u xiran shuruudda daacilfatxada sideed shardi waa afar waa la wadaagaa xarafu xalqiga ama dhexdaaha ku jira ama gadaalha ku jira afartan waa laga rabaa afartii buu ku sheegayaa in lam yudaacaf haddii aan la tadciifin mudaacafnimada intee u qaybsanta mudaacaf mutacadi iyo mudaacaf waa inuusan labada midtoonahee meesha joogin walam yushhar mid ku caanbaxayna waa inuusan ahayn bikasratin hoos dhig aw dammin ama godaal horaa aan soo sheegnay ficillo waxaa jira facala ayagoo ah xarfu xaqiya dhexdaya gadaalba ku wata haddana hee lagu joogteynayo in la hoos dhigo ama in la gooyo hadda samicaa ka mid ah eh, samica maxaa igu waalay samica waa ficila <laughs> waxaa ka mid ah hadduu eh, alla ku uron yahay walam yushhar bikasratin aw rajaca oo kale hadda rajaca maxay wadataa rajacaasoo facala maa maxay wadataa xalqiyu laami soo maaha laamta ayaa xarfu xalqi ku jira soo maa maxaa la rabay yarjacu maxaa la rabay yarjacu yarjacu ma noqonaysaa maya maxay tahay yarjicu yarjicu waa shuhra bilkasra marka waxay ku caanbaxda in la hoos dhigo soma jeedid in lam yudaacaf wahdaan la tadciifin walam yushhar aysan lagu caanbixin bikasratin hoos dhig aw damin ama goda afar shardi buu kuu sheegay cadamu tadciif hee cadamu tadciif waa inaan sashadeen sawaaun kaana laaziman aw mutacadin cadamu shuhrati bilkasrati aw bidama afar mas'alou kuu sheegay ka yabqii oo kaleeto yabqii oo kaleeto iyo wamaa kii sarrafta aa ka soo dhalaalinaysay min dakhala dakhala aa kasoo dhalaalinaysay yabqii shalay waan soo sheegnay soomaa yabqi yaas horta baqaa bay ahayd baqaa yaas ku qabsaday xalqiyul iyo iyo aw ataa maxaas ku qabsaday xalqiyul cayni yahee somaa dalwaawi faaan aw ka ataa maxay ahayd waa muctalu laami bil bilyaa soo maa muctalulyaai muctalullaayin bilyaa soo maahan maxaas u qabsadaan marka baqaa jaalibul kasra oo ka ataa ah. iyo jaalibul fatxa oo ah xalqiyul cayn yaa xoog baan nidhi xalqiyul cayn baa xoog batay markii xoog markii baqaa ay xalqiyul cayntu xoog badatay waxaa layidhi carabtii waxaa la arkay iyagoo dhahaya yabqii ku haya yabqii marka maxay shuhratu marka maxaa isugu yimi jaalibulkasra jaalibulfatx shuhratun bilkasra soo ma jeedid marka kala adag yihiin jaalibulkasra yaa ka adag jaalibulfatxoo xalqiyul cayn baa ka adag xalqiyul caynkan yaa kasii adkaaday shuhra bilkasra maxaa u daliishanay xalqiyul cayn ay ka adag tahay jaalibulfatxa jaalibulkasra yaa ii sheegaya dee tusaalayaal fara badan baa jiro ay ka xoog badatay sacaa baa ka mid a ah, nini shalay sacaa haye mudaaric ka dhig ya sacaa baa dhahaysaa dhihi maysa yaa sacii sabab dee saca alifya baa ugu dambaysa xalqiyocaynna waa ku jiraa kee la xoog badiye marka xalqiyocaynka waa la xoog badiyey soo ma jeedid marka haddii Eh, eh, jaalibulkasruhu ka xoog badan yahay jaalibulfatxada xaggay kaga xoog badan lahayd naha iyo sacade laakiinse inay jaalibfatxada xoog badatay bayna tusinaysaa ayadan iyaa kasii xoog bata marka shuhratulkasra mhm. wamaa sarafta min dakhala dakhalana ayadoo dhexda kaga jidho haddana yadkhulu baa la dhahaa yadkhalu la dhihi mayo maxay tahay shuhra bid bidamma weeyaan intaa markay saa ku taha hee waa shuruud caama yaa shuruudda wadaaga shuruuddan waxaa wadaaga ama dhexda ha ku jiro xarfiga xalqiga ah ama gadaal ha ku jiro warkaabaa ku dhacay soomaa ayib haddii xarfu xalqiga uu ku jiro dhexda marka laba shardi baa u dheer xarfuxalqisogaramaysaan yaah sa'ala xagee ku jiraa dhexda sooguma jiro xarfuxalqi hadduu dhexda ku jiro laba arrimood baa iska ilaalinaysaa kow waxaad ka ilaalinaysaa inuu noqdo xarafka koowaad wow somaan maxaa dhahaysaa anlaa yakuuna muctala alwaawi bilfaa waa inuusan fadiisu wow ku jirin warkaabaa ku dhacay soomaa kow soomaa haye iyo anlaa yakuuna muctala laami bilwaaw labadaas ka ilaalinaysa laba mas'alo wey ficilkan markuu sa'alo yahay labada gees baa fiirinaysaa horeyna waa inaysan wow ka joogin gadaalna waa inaysan wowee eh, ka joogin waa intaa wax meesha yaal <laughs> haye hadday wow ka joogto ka waran waa fuuda ah, waa cadda oo kale waa cadda cayn xalqiyo cayn soomaa laakiinse maxaa ugu dheer muctalulfa waa dalwaawi faaan soo maahan dalwaawi faaan wow baa yimaaday markaas wacada yacdu la dhihi mayo yaa la xoog badinayaa dilwaawi fa'ano ajaalibulkasra maxaa la dhahayaa wacada yaciidu baa la dhahayaa yaciidu soo ma jeedid o haddii qaybta dambe uu ku jiro ka waran daca eg wowdu wowdu mid tan horena waa jaalibu lkasra tan dambana maxay tahay ii sheega wowda dambana maxay tahay jaalibu damma weeye haa marka cayntii eh, xarfu xalqi tahay oo wow ay ka hormarto jaalulkasaa loo riixayaa warkaabaa ku dhahay soomaa haddii xarfuxalqidhexdii xarfu xalqi ee eh, eh, tahay laakiinse wow ka dambeeyo xagee loo riixayaa jaalibu damma waa la godayaa yad cuu dacaa maxaa dhexda kaga jira cabdulaah cayn walcayna min xuruufil sidaa markay tahay maxaa la rabay in la yidhaahdo yafcalo lagu keeno soomaan laakiinse hee mushkil hayso aakhirka laamtaa maxay tahay waaw dacaa yadcuu dacawtu soo maaha waxaan leenahay wowdu maxay ahayd caynan lahulwaawu aw laaman laaman maxaa laga wadaa wowda laam abaa laga wadaa yani waa jaalibu damma maadaama wowdu jaalibu damma ay ku jidho dacaa jaalibu damadii baa rijiidanaysa oo maxay noqonaysaa yadcuu yadcuu wakaa soo ma jeedid warmay la socotaa waaya laba shardi wey marka haddii xarafka dhexe uu xarfu xalqi yahay labada gees wow ka ilaali intaa ma qaban ka dhaa hadduu xarafka dhexe xarfu xalqi yahay maxaa samaynaysaa labada gees maxaa ka ilaalinaysaa waxa wow ah inay soo galaan ka ilaali warkaabaa ku dhacay soomaa haddii xarafka ugu dambeeyo xarfu xalqigu yaa ka waran ayadana laba arrimood baa ka ilaalinaysa waxaa ka ilaalinaysaa cayntu inay wow noqoto ama ya noqoto warkaabaa ku dhacay soomaahan waxaa ka anlaa yakuuna muctala alcayni bil yaa waa koow iyo anlaa yakuuna muctala alcayni bilwow warqadda kuma qornee anlaa yakuuna muctala alcayni bilwow iyo anlaa yakuuna muctala alcayni bilhee bilyaa warkaama ku dhacay anlaa yakuuna muctala alcayni bilwow anlaa yakuuna muctala alcayni bilyaa macnuhu muxuu yahay xarafka ugu dambeeya hadduu xarfu xalqi noqdo way fududahayba horey fiirin xarafka dhexe wow iyo ya ka ilaali intaa samayn ka dha intaasmeeshahadduu xarafa dhexe xarfuxalqi noqda maxaa samaynaysaa labada gees ka ilaali hadduu xarafka ku dambeeya xarfuxalqi noqdana dhexda wow iyo ya ka ilaali haye baaca asalkeedu bayaca soomaahayn bayaca dhexdii maxaa galay aakhirka maxaa ah xarfu xalqin maladhahayo xarfu xalqin oo daalwal fatxaa galay xarfu xalqi baa yimaaday oo kaaday isbaara meeshii taale cayntaa maxay tahay caynti baa yaa cayntu hadday yaa noqoto jaalibkee ahayd jaalibkee ahayd cayntu hadday yaa noqoto jaalibkasra caddaynkeena dalwaawi faa'an awilyaa caynan marka xagga maxaa ka fahamtay xarafa dhexe hadduu yaa noqdo macnaheedu waxa weye jaalibulkasra weeye jaalibulkasra gee marka baaca yabiicu soo ma jeedid haye xarafkii dhexe hadduu wow noqdana yuu jaalibkee weeye isku raaca isku raaca xarafkii dhexe wow noqday jaalibu damma weeye caddeeya caynan lahul waaw waataan soo dhiganay walmudaaricu min facalta in jucila caynan lahul waaw beedka markaan ku leeyahay xifdi ma khiyaali waa haystaa soo qabaanmidadhian yakuuna muctalacayn bilwa waa howldheerba caynan lahulwaawu waa kaa dhanta soo jeedid dhaafaynaa qaybtii ahayd jaalibulfatxada warka waa ku dhacay soo maa waaya maxaan ku yidhi xarfu xalqigu hadduu dhexda yahay maxaa iska ilaalinaysaa labada gees inay galaan waaw xarfaxmaqad hadduu gadaal joogana maxaa iskaalinaysaa xarafka dhexeeya iyo waawmitoone hee inay noqoto waayahay caynal mudaaric iska fiir hadda wuxuu gelaya wuxuu kuusoo dhameeyey waxyaabihii ficilka facala ku yimaada yafcilu ka dhigayey wuxuu kuusoo dhameeyey waxyaabihii facala ku yimaada yafcilu ka dhigayey wuxuu kuu dhameeyey waxyaabihii yafcalu ka dhigayey waa fahamta soo maa wuxuu kuu tilmaamay shuhral kasra inay jidho shuhra bidama inay jidho hadda wuxuu ku siinayaa wuxuu dhahayaa ficlo soo socda laka alkhiyaar inaad tiraahdo yafcalu maxaan ka wadaa inaad tidhaahdo ii sheeg yafculu iyo yafcilu inaad tidhahdo adaa khiyaar u leh waa fahamta soomaan waaya meeshaan qalinkoobigaqabso meeshaan ka bilaabayo nambarada la raacsi waaya cayn almudaarici min facalta xaydu khalaa min jaanibi alfatxi kalmabniyi min catala faksir aw idmum idaa tacyiinu bacdihimaa lifaqdi shuuratin aw daacin qad ictusila faksir hoos dhig xaggaasaa ka bilaabaysaa warka faksir hoos dhig aw idmum ama god caynaalmudaarici mudaarica cayntiisa god ama hee hoos dhig min facalta facala cayntaasoo min facalta eh, min facalta facala xaalay ka ahaatay cayntaas xaythu meel baa godaysaa ama hoos dhigaysaa caynta khalaa uu ka marnaaday facaluhu min jaalibilfatxi fatxa wixii keeni jiray kow soo maa yaa waaya kal mabniyi kii laga dhisay oo kale weeye min catala catala kii laga dhisay oo kale weeyaane waaya idaa waqti god ama hoos dhig uctusila la waayo tacyiinu bacdihimaa midkood inuu waajibo midkood midkee la sheegaya kasra iyo dammo inuu waajibo haddii la waayo oo see loo waayayaa lifaqdi in la waayay darteed shuhratin caanbixin aw amase daacin mid u yeeraya in la waayay soma waa buurtii shiikh bayna u noqota saasaan olo meeraysan nambarka wax ka fiicanoo lagu qoro ma jirto nambarka ku qor faksiraw warka wuxuu ka bilaabanayaa faksir aw yaa faksir god hoos dhig kow soomaa awidmum ama hee god xaggee la godayaa ama la hoos dhigayaa caynal mudaarica cayntiisa xarafkiisa dhexe god ama hoos dhig caynta la sheegaya yaa iska leh min facalta facalo xaal ee ka ahaatay cayntaas warkaa waa ku dhacay soomaa goormo ayaan godaa ama hoos dhigaa xaydu meel god ama hoos dhiga cayntaas khalaa khalaa uu ka marnaaday huwa facaluhu uu ka marnaaday min jaalibil fatxi fatxa wixii keenayay fatxa maxaa keena fatxa maxaa keena xuruuful xalqigii baa keenayay waa in la waayaa horta ayaga kow ma tahay kel mabniyi kii laga dhisay oo kale weeye mudaaricii laga dhisayay min catala haa min catala wuu jiiday oo kale mudaaric laga dhisayey haahey idaa waqti god ama hoos dhig qad ictuzila qadka la soo qaad qad ictuzila la waayo tacyiinu bacdihimaa kasra iyo damma midkood waajibid uu waajibay markii la waayo oo see loo waayaya lifaqdi in la waayo darteed shuhratin caanbixin aw amase daacin daacil mid u yeera markii la waayo warkaa waa ku dhacay soo maa yaah marka warku muxuu yaalaa saanu u yaaladay faksir awid mumcayn almudaarici min facalta xayثu khalaa min jaanib اlfatxi kalmabniyi min catala idaa qad ictuzila tacyiinu bacdihimaa lifaqdi shuhratin aw daacin saasoo udhigaysaa warka warkaama ku dhacay nuxurku muxuu yahay nuxurku waxaa weeye ficilkan facala ah cayntiisa ama waa godi kartaa ama waad hee hoos dhigi kartaa markii dhowr arrimood ko markii la waayo jaalibulfatxi ko soo maa markii la waayo jaalibulkasri markii la waayo jaalibuddammi markii la waayo shuhra bilkasra markii la waayo shuhra bidamma shantaa markii la waayo ayaa facala waxaa laga dhigi karaa yafcilu iyo yafculu tusaale maxaa noogu ah catala warkaa waa kudhacay soomaa waaya marka waxaa loo yaqaanaa wejhu catala maxaa la dhahaa wejhuhee ama wejhaa catala waa loo yaqaana labadii wej ee catala ha khuduuhu factiluuhu iyo khuduuhu factuluuhu labadaba soo aroorta actulu iyo yactilu labadaba qur-aanka way ku aroortay waa fahamta soomaa marka ficilo dhowra weeyaano boqol iyo labaatan ficila insha allahu tacaala mar baanu isku soo habeynaynaa waxaa ka mida catala waxaa ka mida cakafa cakafa maxaa dhahaysaa yaakifu awalan horta cakafa daacil kasra ma ku jiraa iska hubi daacil kasra ma ku jira cakafa daacil dama ma ku jiraa eh, daacil fatxa ma ku jiraa cayntana faawe gasha wakaa iska jir caynta shaqaynaysa waa cayntee dhexdaya gadaal gasha wey haye shuhra bilkasrina ma aho yackifu weliga laguma arag keliya yackufuna keliya weliga laguma arag marka maxaa ku banaan labadaba yackufu iyo yackifu carasha cariish buu dhista wey carasha haye yaa carushu yaa carushu iyo yacrishu jalaba jaalibta hadda soo garamasa jaalib jalaba jalaba yajlibu yajlubu wajha waxaa la dhaha wajhay catala baa la dhaha catala labadeedii weji baa la yidhaahdaa warkaa waa ku dhacay soo maa waaya shantaas ka ilaali marka goorma yaa noo sheegaya jaalibilfatxa in la waayayo xaggee noo sheegaysa khalaa fatxi baa noo sheegtay yaa noo sheegaya in la waayey daacil kasra yaah waxaa noo sheegaysa idaa tacyiinu bacdihimaa lifaqdi daacin soma jeedid lifaqdi daacin yaa noo sheegaya daaci dame in la waayey taa laftigeeda lifaqdi daacin yaa noo sheegaya shuhra kasra in la waayey lifaqdi shuhratin eh, shuhra damana yaa noo sheegaya lifaqdi shuhratin warkaa baa ku dhacay soomaa faslun fii itisaali taai damiira aw nuuni bilficli fasalkan wuxuu waa ka soo dhaafnay ficiladii facalaya facilaya facula ficiladii mujaradka ah waa soo dhammaynay waxaa noo haray faclala oo mujarad rubaaciya warka waa ku dhacay soomaa axkaamtaasuna xagga naga dhig ficil kastaoo mudaaric oo hulaasi laga keenay sida loo sameeyo maanta waa garanaysaa insha allahu tacaala maanta waxaan baranaynaa ficilkii maadiga ahaa soo garamaysaan haahey hadhow ma sheekaysanaa darsiba waaya ficilkan aan ka hadlayno waa ficil horta dhowr arrimood wata ficilkan wuxuu ku barayaa maanta sawiriga ama maqal markaan fiqiga marayno qultu biictu waa maqnaa biictu qultu qultu xagga laga keena in anagu qaalaanu ku ogeyna maxay ku weydeen qultu qaalaanu ku weyaan xaggee qultu ka keenta maanta wuxuu ku barayaa ficilkii muctalka ahaa markii ta damiira lagu dhejin ta damiirku waa intee xabo ta damiirku waa saddex xabo tu iyo ta iyo ti tu waa hal qof keliya ta'daa waxay noqon kartaa dhowr qof tuma ta'da isheeg eg ta'da xarakeen sideeda waa shan xabo jelastu sokomaan jelasta jelasti tumaa jelastum jelastunni waa lix xabo lixdaa markaad kusoo ururo lixdee kulli lixdu xagee ka yimaadeen tu iyo ta iyo ti baa la faahfaahinaya marbaa miim marbaa wax lagu darayaa rag badan marbaa laba qof lagu daraya marbaa dumar badan lagu daraya waa fahamteen soomaa adugu ta'da xarkaysan waa tu iyo ta iyo taadu mutaxarikadii iyo naadii naaul faaciliina tilmaamaysa naaul faaciliina iyo nuuntii nuunu niswada ahay saddexdaasa waxaa loo yaqaanaa damaa'ir alrafca almutaxarika sideeda waa saddexdaas naaul faaciliin nuunu niswa iyo taa'ul mutaxarika maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaan damaa'ir rafci mutaxarik damaa'irtaas ficilkii muctalkaha ah markay ku dhagaan sidee u shaqeeyana hayaan wey maanta waxaan baranayna warka waa ku dhacay soo maa marka dhowr xabbaa ka horta wuxuu waa inuu ficil yahay koow waa inuu maadi yahay labo waa inuu hulaai yahay saddex hulaai waa inuu yahay afar waa inuu xanuunsan yahay ficil aan xanuunsanayn waxaa isbedejelasa maxaa iska ku dar maxaa iska bedelay ficilka la isbedelaya aan rabna waa ficil muctala waa inuu yahy muctal kasta ma rabnee muctallul cayn dhexdu waa inay xanuunsan tahay ficil dhexaanusanta maxaa loo yaqaanaa ajwaf waa fahan ficilka xarafka waa xanuunsan yahay mithaal kan dhexda xanuunsan tahay ajwaf kan galaa xanuunsan tahay naaqis kee laba ku jidha maxaa loo yaqaanaa lafiif sa oo la soco waaya maxaan ku yidhi kow waa inuu ficil yahay maadi yahay thulaathi yahay haye yaa mutal yahay caynka sii yahay warka waa ku dhacay soo ficilkaas markii damiir lagu dhejinaya see la samaynayaa te ficilku waa saddex midkood facala ama facila ama facula saddexdaa midkood wey wuxuu ku hormarinayaa ficilkii facile ka yimi oo dhexda xanuunsanayd iyo ficilkii facule ka yimi oo dhexda tahay see loo gelayaa fiirso wanqul rar ilaa faai ula lidaas waa wanqul rar urar lifaa'i hulaahiyi ilaa faa'i hulaahiyi fa'dii saddexlaha waxaa u rartaa shakla caynin caynta xarakadeeda urar warkaama ku dhacay wanqul rar lifaa'i hulaahiyi ilaa faa'i hulaahiyi fa'dii saddexlaha so xarfa koowaad maahan waxaa u soo rartaa shakla caynin xarakadii caynta u soorar kow soo maahan goormaan sooraraa idaa waqti soorar ictallat hiya cayntu ay xanuunsato kow soo oo haddana wa kaana uu ahaado ficilku muttasilan mid ku xiran bitaa'il idmaari ta'dii damiirka ahayd aw nuunihii ama nuuntii damiirka ahayd warkaabaa ku dhacay soo maa iyo nisbaduna ku hoos jidhaadee nuun damiirka naa alfaaciliin weeye nuun nisbaduna la socota saa la soco waa damiir laftigeedu haye maxau ku yidhi wanqul rar haye ilaa akhri maxaa dhahaysaa wanqul hee rar lifaa'i thulaathiyi ilaa faa'i thulaathiyi saddexlaha fa'diisa waxaa u soo rartaa shakla caynin caynta xarakadeedii u soo rar goorma idaa waqti ictallat ay xanuunsato cayntu oo wa kaana uu ahaado ficilkaasina muttasilan mid ku xiriirsan bitaa'il idmaari ta'dii damiirka ahayd aw nuunihi ama nuuntii damiirka ahayd warka waa ku dhacay soomaa waaya intaan faahfaahino inta ayaa ka hadlaysaa baan nidhi facula iyo facila facalfacalat inta dambaa sheegaysa facula iyo facila qaala soo qabo qaala waa qawala soo maa daala soo qabo daala asluhu tawula facula soo maahan yatultawula soo ma ahayn idaa taxaraka xarfu cila manfataxa maa qulibatha cilatu alifan fasaara daala daala ma ku ahayd haye daala haye ta godange raace saa ayadoo taa godanka raace daal maxaa kulmay iltaqaa saakinaan maxaa kulmay iltaqaa saakinaan laamtii oo reematay oo ta ay ku dhigtay iyo aliftoo marka horeba hee reebnayd markaa fa xudifat ilalifu aliftii waa la tuuray aliftii tuur maxaa kuu soo baxay dal dal tu daltu markay ku ahayd waxaan leenahay xarafka dhexe sogow ma ahayn xarafka dhexe xaraka noocayuu watay asalkiisa ku laabo dawula faacula muxuu wataa godaal godaalkiisii dacda sii godaalkii dacda dultu saasa ku imaanaysaa soo ma jeedid dultu haye waaya waa ku celinaya haye daala asluhaa dawla yacni soo fiiri meel kusii qoro waxaa afar tallaabaa qaadaysaa kow qalbulcayni alifan dawla horta waxaas dawula soo qor horta dawula qoro maxaa lagaa rabaa dhowr masaale inaa qabatid kow qalbul cayni alifan caynta in alif loo rogo horta dawula maxaa nidhi daala shaqadaa waa qabana qalbul cayni hee waa in la soco qalbul cayni horta ma rogte dawula maxay noqotay daala waa namber one nambarka koowaad daala taa ku dheji nambarka labaad daal maxaa is helay alif reeban iyo laam reeban soomaan ayib waxaan leenaha markaa xadful cayn waa tilaabada labaad xadful cayn caynta inaan tuurno cayntu maxayd alifti soomahan tuur maxaa kuu soo baxay maxaa kuu soo baxay daltu soomahayn cayntii la tuuray xaraka godaa la wadatay soas maahayn haye tilaabada saddexaad waxaa leedahay meel xaraka wadato horta xaraka ma la dul saari karaa marka maxaa la rabaa in horta la baneeyo de meesha daala soo maahan daltu soo nooma noqon daltu daadu maxay wadataa kordhig ayagoo kordhig wata ma soo saari karnaa xaraka kale waa horta kordhig maxaan leenaha markaa xudifat xarakatulfa horta xarakadii fada meesha ka saar huh kasi reeban waa inay hee kuu hadhaa waa fahamta soo maahan xudifat xarakatul maxaa hayna saddex tilaabo qulibat alcaynu alifan xudifat alcaynu xudifat xarakatul faa'i intaa ma haysaa tan ugu dambaysa nuqilat xarakatu lcayni ila alfaa nuqilat xarakatu lcayni ila alfaa xarakada cayntaas wadiina marka xarakada cayntu maxay tahay asalka ulaanso facula ma ahayn godaal bay wadata godaalkii soo qaad xaggee siinaysaa da'da maxaan kuu soo baxay dultu su'aal ba isweydiinayna lima naqalta xarakata alcayni oo damadaa ila alfaa waay baa u rarta maa daltu isaga daysid waxaan leenahay tambiihan baraarujin aan baraarujinayno darteed yaa calaa wasni alficli ficilku miisaanku lahaa tambiihan baraarujin aan baraarujinayno calaa wasni lficli ficilkan daalta xayaa dawula soomaaan duu marka aragno waxaan fahmaynaa dawula inay ka timi warkaan waa ku dhacay soomaa tembiyahan baraarujin aan baraarujinayna calaa hee calaa wasinil ficil ficilkan meesha yaal miisaankiisu inuu facul aha inaan caddayno warkaan ku dhaay soomaa waaya mid kalaa noo soo haray ayagoo hoos dhigan facilaan soo qabsanno facila haye haaba maxaan dhahaynaa haaba asalkii ficila ka dhig hayiba hayi calaa wasni faacila haye darajada kood maxaa weeye qulibat ilcaynu alifan haye haye qulibat ilcaynu alifan fa saarat haaba taada ku dheji haabtu haye maxaa ishelay ba' reeban iyo alif reeban kadibna xudifatil caynu haye habtu kadibna ha'da xarakada ka tuur xudifat xarakatul faa'i xudifat xarakatul xudifat xarakatulfaa horta fa'da xarakada ka tuur ha'da soo xaraka ma wadato ayadoo xaraka wadata ma mi ka tur horta haad waa inay reebnaataa waa inay eber soo istaagtaa hayahaadii waa xaraka ka qaadna hayahaada xaraka u baahan tahay dee hayiba calaa wasni facila caynta xarakadu maxay tahay hoos dhig soomaan soorar nuqilat xarakatu xarakatulcayni ila alfaa haye hibtu wakaa hibtu waybaa u soorartaa cayn hoos dhiga oo hore u geysa tanbiihan calaa wasnil waxaana faahibtaana inaan ku fahamsiiyeynu hee hayiba ka yimi waa fahamta soo maahan ina isbedel baa ku dhacay baalke ka soco intaas waa facila iyo facula facila iyo hadday facala tahay ka waran facala kutusiyaaday qawala qaale horta qawala haye qawala laynka koowaad maxaa dhahaysaa qulibat alcillatu haye dheh qaala kadibna ku dhaji qaaltu haye maxaa ahayd laam reeban iyo alifta xudifatil caynu haye qaltu haye qaltu markay tahay faada xaraka ka tuur xudifat xarakatul faa oo kordhigi baa tuurna soomaaan war maxaa tuurteen war maxaa tuurteen kordhig hagaag haye cayntay u tag qawala calaa wasni haye maxay wadataa nuqilat xarakatu lcayni ilal hayesaar qaltu weli waa qaltu maxaa isbedelay halkaas bay wax iska bedelaya marka ayada saa oo la soco meesha waasha khalda soo ma jeedaan yaa xaggaas waxaan ka dhihi lahayn bal fiili marka waaya wa idaa fatxan intaas inuu ku faafaahiya rabaa wa idaa fatxan yakuunu soo geli meesha wa idaa yakuunu hadduu ahaado ficilku fatxan mid kor dhaban yacnii meeshii facile iyo facilada maxay tahay facale hadduu yahay waa yahay fa canhu xaggiisa ictad ka soo bedel qaado fa canhu xaggiisa ictad ka soo bedel qaado mujaanisa tilkal cayni cayntaas yaa meesha taal yaa mid u dhigma muntaqilan xaal aa tahay haddana mid sii raraya ilalfaa'il u sii raraya xarakada <laughs> laba masala meesha ku jidha adiga hadda markaa meeshii qahwa kordhig baa saaran soomaahan naanfici waa maxaa samaynaysaa waxaan leedahay ah, okay kordhiga meesha hadda danba nagama laha hadda waxaan fiiranaynaa qaala soo qaala alifta xayaa ka soo bedashaan leenahay ma wow mise markaa firqaala asalka u celi qawala qawala markaad tidhi hadda xarakada saaran wowda fiirin mayno maanoosa kordhimayso maxaan fiiranaynaa xarafka meesha yaal maxaan fiiranaynaa xarafka meesha loo xarafow maxaa tahay mawow baa tahay mise ya baa tahay ilaa aliftu waa daawe sida marka safa jooga aliftu waa daawo labada kala xanuunsan lagu daaweeya warka ku dhacay soomaa marka hadduu wow yahay maxaa u qalma wowda addammatu ukhtul waaw haddee ya tahayna maxaa u qalanta ayib qawaana soomaa hadda wowda kordhigi yaalaan qaadaynaa suuqa xarakadaan geenaynaa waxaan ku soo beddelanaynaa wowgaas mid u qalanta maxaa u qalma wowda damma dammada soo qaad muntaqilan haddana siirar meeshaa ku dayn siirar haddana xaggee sii geenaysaa ilalfaa'i warka waa ku dhacay soo wuxuu yidhi wa idaa yakuunu fatxan fatxa hadduu yahay facaladu fa canhu xaggiisa ictad ka soo bedel qaado mujaanisa mid ku dhigma tilkal cayni caynta meesha taal eh, tilkal xaraka maaya tilkal cayni caynta meesha taal waawan awyaankee tahay xaraka u dhiganta ka soo bedel qaado muntaqilan xaal aa tahay mid haddana hee siirarayo u siiraraya ilalfaaxiye qawala qawala haddaan xarakadii soo qaadna wax noo tiri weyda soomaahan xarakadii qaadba meeshaa fa'da la soo aadi lahayd hagee la idhab ila suuq yaa akhi xaggee aadaysaa suuqa kordhigii qawana wowda saarnaa suuqa geyso waxaa ku soo bedelataa wowda xaraka u qalanta ku soo bedelo wow maxaa u qalma damma dammadii soo qaada kadibna fa'da sii saar sii saar fa'da yaah qul qultu soo jeedid qultu tii hore garanay xarakada markii la qaadayay tambiihan calaa wasn ficli bay soo ahayn tan xarakadaa suuqa geysay soo gadatay maxaa ayadan u samaysay waxaa la yidhi waxaa sidaa loo sameeyey tambiihan cala almaxduufi xarafka meesha maqan in lagu caddeeyo wuxuu yahay baa sidaa loo sameeyey maxaa meesha maqan hadda markaa qultudho maxaa maqan waawbaa maqan dee waa fahan waaya baaca haye baayaaca soo maa haye baaca baayaca bay ahayd xukunka koobaad haye baayaca xukunka koobaad qulibat ilcillatu baaca haye taa ku dheji baac haye xudifatil caynu xudifatil caynu tuur baac bactu haye maxaa meeshii yimaaday xudifat xarakatul faai xudifat xarakatul bada xarakada ka tuur haye bada hadda xaraka ka tuuro qaacidadu haddaan marsiino maxaa la soo qaadaya baayaaca maxay wadataa kordhig sama wadato kordhigii nuqilad xarakatun cayna ilal baa haye baacatu waxba iskama bedelin marka xarakada hadda uma baahnin waxaan leenahay xarakada yaa wata xarakada yaa wata ya'daas maxaa u dhigma kasra alkasratu uktul ya yada kordhiga wadata eegda kasaan saarnaha iska dhihin soo bedel qaado suuqagee soo bedel qaado yaada kordhigeedii qaad suuqa la aad hoosdhig ku soo bedelo kadibna hoosdhiga sii qaado waxaga keenaysaa ba'da ilalfaa'i kadib maxay noqonaysaa biictu waybasaa u samaysa waybaa saa u samaysa tambiihan calal maxduufi wanqul rar lifaa'i hulaahiyi ilaa faa'i hulaahiyi waxaa urartaa shakla caynin cayn xarakadeed urar idaa goor caynta xarakadeeda rar ictalad cayntu ay xanuunsato oo wa kaana uu ahaado ficilku mutasilan mid la xidhiira bital idmaari ta'dii damiirka ahayd aw nuunihii ama nuuntiisii wa idaa fatxan weligaa fiiri idaadu ma raacdo isim ma raacdo sideedaba idaha isim la sutaa ma jidho waa inaad ficil usoo qadartaa ficilka xagee ka cadaynaysaa kan dambaa soo qaadanaysaa mid kale tanoo kale noo socota wa idaa fatxan wa idaa yakuunu hadduu ahaadana fatxan maxaa kaloo dhigi kartaa wa idaa wujida haddii la helo yakuunu maxaa u micnayn kartaa wujida wa idaa yakuunu haddii la helo huwa ficilkii fatxan mid kordhigan ay maftuuxan xaal yaa u badaldarabti yakuunu he facanhu xaggiisa ictad ka soo bedel qaado mujaanisa tilkal cayn cayntaas mid u dhiganta mujaanisa ay munaasiba weye mid u dhiganta haddana asaga ha muntaqilan xaalaa tahay mid sii rarahayo oo hee sii xambaaranahayo weeyaan warkaa waa ku dhacay soomaa halkaas waxaa noogu dhammaaday baabu amniyati alficli lmujaradi wa tasaariifih ficilkii mujaradka ahaa iyo rowrowidiisii yaanu xal xabaan oo haray waa kee mujaradkii rubaacigayo facal lahaa ulaaigii waa dhammeen hadduu shaad lahaa hadduu ta raacayay hadduu xanuunsanaa hadduu caafimaad qabay wixii ku caanbaxeen insha allahu tacaala mar kastoo aan soo fadhiisanno darsiga inta aan soo dhaafna waa ama kitaabkan ka akhrinaa mudushe aduu maalmaha hore kitaabkan ka akhrisanayna waa la isla akhrinaya tusaan shantii bar baan imaanaynaa horta baasha naga demi hada bilahi towfiiq wsala allah wsalam cala